safrat safrat nabiyi sala allahu alayhi wasalam safradaaso athaniyatu lama bila shami sham safari hadihi maxaluha wamabxatuha safratuhu safrat nabiyi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshay safaraw shay safradaaso athaniyatu lama bila shami safari hadihi maxaluha wamabxatuha fi lkhamisati walcishriin labaatan isham min cumrihi cumri nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka cumrishay labaati shan roog yasafar nabiy nabag safara ila shami shamantika an safari maratan fi maratin tookoda ya safari maradaas oo taaniyatan eh, maradii hore may la safaray yani adeersay abi daliba la safaray tookodan haduu suba baarbaari labaati shan sin iyo jar ahaan anbahi isoonayo meelo yani tijaaradaas faiida halka waa dhusun war halkoosiyo lai shagaal ahaan eye fi tijaaratin tijaara fisheya ka safari tijaaradaas oo lisayidati sayidilata khadijata khadiji leedahay wa kanat data sharafin wa kanat iya khadiji may haatay data sharafin sharaf gibran saaxib ay ahaati wa maalin wadata maalin maalfin saaxib ay ahaati tastaajiru hiya khadija adeegsadaasi arijaala rijaala adeegsadaasi fi maaliha maali khadija khadija maalshee ka adeegsadaasi maala sansiya maalka inkashadeeya isin ijaaran taasa sansiya saasa rajarsi وقad اkتاaرت hiy khadija dooratay النaبiy nabiga dooratay sala الlahu عlyه وasaلaم lihada الcml shakadan daraadiy en doorat liajli hada الcml shakadan tan daraadiya en doorati magali لanaha ana khadijata khadija samicad may dheegday bisidqihi sidqi rasuli rasulka rumtisa dheegdi lan saadiqe waay lan fayl waayo dheegdi وamanatihi وabiamanatihi amanati rasuli rasulka aaminimadiisa dheegdi وaakhlaaqihi akhlaaqi rasuli rasulka dabecooyin shay ashariifati wanaagsan iyo dheegdi kalkun ama okun ama ganacsiga an dhiibata maalka lanka aminti sarti markaasa hantadii an dhiibata ninka shagayarti mana wa kanat hiya khadiji may haatay data sharafin sharaftoon saaxib ay ahaatay wamaalin wadata maalinga maaltoon saaxib ay ahaatay tastajiru hiya khadije meeli shagalan baan isku shagalo dhabiso yanisa tastajiru hiya khadije adeegadaasay ijaaradaasay arijaala rijaala adeegadaasi fi maaliha ijaaradaasi fi maaliha maalkeeda dhahdiye maalkeedasiykeedgdaasimaalkaninkasageey ijaari kasiyaraas ijaardaas fasaajir rijaala ijaardaasi bimaaliha maalkeeda ijaardaasi wagad ikhtaarat hiya khadiijadeed may dooratay hu anabiya nabaga doorati liajli hada alcamali liajli tijaarati tijaarada daraadi an doorati ganacsad may wali walaa usan doorati lima dadka kalan kulabatay lianaha wadalika arinkaas kaasana haabitun waxaasn arin jarto dhabe walaa ian doorati may wali lianaha ana khadiijata samca dia kadijimay dhegdi bisidki sidki rasuuli rasuulka runtiisa dheegdi wa biamanati amanati rasuuli rasuulka aaminnimadiisa dhegdi lansadig aamin waa iyo dhegdi wa wa wasamica dhegdi biaklaaqihi aklaaqi nabiy nabag dabeecooyinsha iyo dhegdi aklaaqdaas o shariifati sharafka le lanka marba saadig iya aamin iya aklaaqtay laylay bulshadka taa dhaga lankaas aamin antidiisan dhiibada koreeya taasa dheegdi macnaha wakana macahu maca nabiy nabo macashay may haaday kaadimuha kaadimu khadijata khadije odoonshegadegay maysaratu maysara leeraay fabaaca behena antadiya gaadami shaamaseede may dheh fabaaca beeciyan waliyooyo wadeeno mabice beeciyan wabtaaca takudheeblo walna shiraysadeen beesidina walaaka shiraysadeen warajaca yani wa kay warajaca hanagadeen biribxin faida cadimin winga lagadoomin waay waqiila may lerey ra'aa may argay hu anabiya fi hada fi hadi safrati safarkan kan e may ka aragay nasdura raahib nasdura araahib lankole raahib facarafa huwa nasduro kasi anahu ana nabiya annabiyu nabaginiy nabagaasoo almuntadaro lasugaay nabagi lasugaaynaye kasi wa wakana macahu maca nabiyna wamaca shay mayhaadi kaadim wa kaadim khadijata ad khadiije edeegaheediya maca shay maysaratu maysara leeraay kin kaadimaayo fabaaca rasuulki ano maysara beeciyan wabtaaca walnashiraysaden warajaca nagden birabcin sayid cadiimin wiinga nagadoomin as'ila hadi tan asilatun ti suaala wa mataa goormay safara rasul rasuulka safari sala lahu alayه wasalam ila shamin safari fi lmarati thaniyati marka lamaad tooka lamaademe safari hadi laybaamoodnay fi lamisati fi lkhamisati walcishriin min cumri sala lahu alayhi wasalam iyo safara safra ila shamin safari maratan thaniya limaada safara ma safari ma in safara yani wa kay fi tijaarati khadijata yaka safari fi tijaarati lisayidati khadijata la safari kayfa kanat sayidatu khadija sayida say ahayt ahika yani ahay sayida mayb ahaatay wakana data sharafin wamaalin ahaati limaada اktaarat arasula rasulka mayn doorati lihada lcamali tijaarada maynka doorati اktaara bihada lcamal lianaha samicat bisidqihi waamanatihi waaklaaqihi sharifa mataa saafara nabiy nabag eme safari macahu mataa saafara man ay saafara nabiy saafara huwa man kala safari macahu maa nabiy saafara macahu khadimuha maysara fi hadi lmara ila safari saafara macahu khadimuha maysara li alkhulaasa wasaafara nabiy nabaga ila sham in safari maratan fi maratin tookado taaniyatan lamaad wacumru cumru nabiy nabag cumrishayn hal kamsa وacishruuna labaatan shan i sanatan i sana fi tijaaratin ganacsan hadisa ka safari tijaaradaas oo lisayidati sayidadilas khadijat alciraay waya khadija sayidatun sayida waay zatu hinan kanaadnaman saaxibe وشرفi وdاt شرفi شرفa صاaxب وakana macahu mع النaبy nabo mashi غulaamuha غulaamu kadija kadije odoonsha ahaadi maysaraة lra زaواaجh marba di onaya ganacsigi faa'iido badan kusheeni aragdi waxyaalo fara badanna lagusheekoy oo dabeeca fayla e rasuulka lankan hala dhagami maysara yani waa kay meli sheegay rasuulka markii safarkan bahay mayn hoosayaasay daruurso on hoosayaasi yani waa kay daruurso meelbusa dareeraw daruurana maysare walaagasaa aragi naftiya khadiija maarudayha daruufiyeeda heerta marki rasuulka madiina galaayo aragdi ma naftiyeeda waxyaalo fara badan aragdi markaas ado yani waydiista tig marki dem zawaajihu zawaaju nabi nabo guursadowshay bisayidati sayididi khadiijata guursadaay ilaamayti maalgabeenka hayshay sharafka lahayshay khadiija leer rasuulka marki dem guursadowshay hada maxaluhu zawaajihu zawaaju nabiy bisayidati khadiijata guursadaw hada maxaluhu wamabxasuhu bacda rujuucihi rujuuci nabiy nabo nagashadiis bacdigeed bishaareyni lama bilood lakaroog nagashadiis min safrati safrati nabi nabo safarshi asaniyati lamaad lakaroog yatazawaja nabi nabo gursadi bisayidati sayidadi khadijata laraya gursadi wahiya sayid khadija alati ti waay khadabad hiya ya nafsiya weydiisatay nabiya nabo weydiisatay ya nabo doornatay islaameyto saaxiibidiyan darsati maertay in yani ah, lanka muhamada gursad fade warti gursay fade bes rasuulkana yani ogolaadi yani waa kay ahe markaasa edeerdirsad yani inweydiisaasa guurkii ka dhamaadi markidem iya weydiisa nafti iya weydiisata manaa bacda rujuucihi rujuuci nabiy nabag nagashadiis bacdigeed bishaareyni lama bilood lukuroog rujuucshay nagashadiis lama bilood lukuroog bacdigeed min safrati safrati nabiy nabo safradiis safradaas oo taaniyati yatazawaja nabiy nabo guurshay bisayidati sayidid khadiijata lala guurshay wahiya khadiija alati tiwaa khababat hiya latida doonatay huwa nabiy nabag weydiisati وkana cmrha cmru kadijata kadija sanasmay cumrishamay hada arbaciin afartun sanata min sana afartun jariyahayd lama gofa marki guure lama gofaan koreeye ay yani wa kay masalan ba garooba hayti afartun jarahayti cumrisha deediya wiilaydi wa cumru cumru nabiy nabag cumrishayna hamsan wa cishriina labaatan shan yahadi sanatan min sana rasulka labaatan shan ya jari eedan kuwiinaydi wa kanat may hatay kadija qablahu qabla nabiy nabag hortis may hatay mutazawijatan tiya guursati biabi halata haala awshaya guurtadi haala onogsha waa awshaya guurtadi wakad maata ay abu hala abu haalada dhimade walahu waladun laye min hay isaku ahad ismuhu onog magaashin haalatu haala leraw waqiila ismuhu hindun leraw khilaaf jaren laakin tan hore nin oron kore taasa raajax e wakana cumruha cumru khadijata khadijo cumrishamay haada arbaciina sanatan afartun sen wacumruhu cumru nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka umrishi marki khadiijo guursadaayi may haaday hamsan wacishriina sana labaatan shan sin wa kanat qablahu wa kanat hiya khadiijo may haatay qablahu qabla nabiy nabag hortiis may haatay mutazawijatan tiha guursati biabi halat abi haala guursati lanku abi haala lera kunidid abi haala leray haala onogsha abi haala leray wakad maata huwa abu haalaga dhimadi walhaal lahu liabi haala lay waladum onog laye waladkaas oo minha min khadija ku ahad ismuhu waladka magaashayna haalatu haala leraw abi haalidanka kunawalay wakad aqaamat hiya khadija nagati maca rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay macashay lanoolatay linagati adig shay kasugunhayti hamsan وacishriin labaatan i shan sanatan min sana labaatan shan sin walam yatazawaj الnabiy nabo maguursan ayraha ayra khadijata khadija lanhayn bilaama inhayn maguursan xataa tuufiya hiya khadija ilaa laka oobsado hadii kalkun labaatan shan la roogdi labaatan shan alamigaasiler rasulka markaas cumrishay marki geeriyooda simay nagade kontonga nagade labaatan shan agota yani guursidi labaatan shan kale kadarsanti yani cumrisha may nagade oo dha fartunga roogdi labaatan shan ka dar liidun iyo shanga liidu i shan marki haysiya geeriyoodi walam yatazawaj nabiy nabo ma guursana may waalidiraamay gibr oo may haysa eedan fayla maalsha i nafsiya dhon rasulkan guurti guursha iyo waydiisati guurka fade erti yani haddana maalki hantididasi kawareejidi rasuulka kalkun gabr abaal eed inka lehayti rasuulka waxyaalo fara badan oo diinta iyo dacwad inka kaalmaysayna araga doona kalkun yani saas daraadi inti noolayti bilaamay malguursadsun asilatun hadi asila mata tazawaja nabiy nabag ame guursadi bisayidati khadijata ame guursadi fi sanati yani tazawaja bisayida khadij ay yani iyo guursadi bacda rujuucihi bishahrayni min safar min safarati thaniya kam kana cumruha cumrisha meeg ahaadi yawma maalin tazawaja nabiy nabo guursaday biha bi khadija guursaday cumrisha meega jari wa kana cumruha arbaciina sana kam kana cumru nabiy nabog cumrisheeni meeg ahaadi wa kana cumruhu sala allahu alayhi wasalam hamsan wa cishriin labaati shan iya cumrisha haadi biman kanat sayidatu sayidada ay khadijatu ay mutazawijatan ha guursati gablahu gabla nabiy tazawajat gablahu biabihalata yo asaas ugaabiyas kam sanatan sanadne aqaamat nagaasi maca rasuuli nagaasi aqaamat maaha macaho yani hamsa wa cishriina sana alkhulaasa bacda rujuucihi rujuuci nabiy nabag nagashadiis bacdiga bishaareyna nagabi oo hadalkii oo koogta sheegay usuub khulaasaha iyo haddana sii khulaasee alan ujeedadiis ini la fahmo ee fahmo yani baahani may bu hadii adstan fahamto oo yani waa ka fahamto sirada kale oo horjarton fahamshi iidan fudaade markaas alkhulaasatu bacda rujuucihi rujuuci nabiyi naba nagashidiska bacda bishaareyni anagadi yatazawaja nabiy guursidi bisayidati sayididi khadijat alciraay wakana cumruha cumru khadija khadijo cumrishamay ad arbaciin afartan sana tamin sano bacda zawjiha zoodkeeda bacdisha ya guursadi abihalata ah walabisat hiya khadija nagati macahu maca nabiy hamsa وacishriin sana xukmuhu xukmu nabiyi naba uxugun shay bayna qurayshin quraysh daadiyo xugmiyay fi wadci lxajar lswadi xajar aswad digyowsha naga xugmi xukmuhu xukmu nabiy nabag xugun shay bacda bayna qurayshin quraysh daadiyo xugmi quraysha iskhilaafkatiyo kadhiya daadiyo xugmi de fi wadci lxajari siidki digyowshayna xugmi alaswadi midoowaay xajar aswada digyowshay lanki digyaa laskilaafi usi xugmi kalkun xugun oo xalle aho wal xaliyaw iya ka xugmi la dhiya eelang jeeladen fi lkhamisati watalaatiin sodon ishan min cumrihi cumri nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka cumrishay sodon ishan roog ye hadamat qurayshin quraysh may dudumiday alkacbata kacbadiya dudumiday wajadadad hiya quraysh usubaytay binaaha bina alkacba kacbadi dhisawshe iya usubayti jurumiyinti zimanshe kacbadi laadhisiye dhisawshe usubayti fi lhamisati wahalaatiin min cumri nabiy lagroogiy hadama quraysh qurayshda dumidi alkacbata dumidi wajadada hiya qurayshjadidoysi binaaha binaa alkacba kacbada dhisiya jadiidka dhigdi wa waqad ishtaraka huwa rasuulka la shirka nagaday macahu maca quraysh sala allahu alayhi wasalam fi binaa'iha binaa'i lkacba kacbada dhisawshe la shirka nagadi rasuulka sala allahu alayhi wasalam bulshada tunoolay quraysho ahaayeen bulsho may ahaayeno jaahiliin eho diin laawo ahaayen laakin us ilaahiya macsuumka wala waa al waligu winaaqi kulagibadlay sida kacbada dhisoosha la jari laakin walaayo xaflad iyo sameeyeen o islaamtada sameeyeen iyo khamrada dhamaayeen iyo walbo matees makuglugibaadan ilahay dhoori hataa usuubasheena doone yani waxyaalihii oo yosuubii jareen lama haminga iska dayeeri manaha wala caweys leeraayo haminki caweys leeraayo ladhilaw liilushi yani kaa weyayan kisheekaminosadahan dhalinyarta baadid oo kala dhiilayan dhalinyarta magaalada niyon balooni walaas oo kala fiirsadaayan waxyaalo saas oo kale eh lama melisaxir markaas roog oo kale wa waktiga lakudhumiyaay minti cibaadiy wala barada lafadaay okubwalka dhafaray balooni lafiiriya lilay mana yani saaso baadidna bolonyon men may dholiyon durbaanga dhawaayanyon saasa welen lam walaagulay kaca weye walfayl walhon wala haadam kolka yani dalinyartaas walaayo suubiyaayen lamaminga iskadayeerinan kuga baado laakin ilahay main suurta oo lanko idin ilajariye yani irinka kadhaafadareed koy hafiri hadhugunsoy walaan oka ilan dhalinyarnimada su dhib badan taa hatana dada jiidaan walaa shaydaannima ilakajara kolka koy sufiri ay galeed bahi gabalkiibo gabal orosaka gabo kadheelawaseedi koy dhugunsoy boogal ilaahay layn durmiyididay iskuindira batagaaku marki barile hakayeeri mana odin hadana koy hafiri walaagiyohay koy hafiri ay galeeri hadana hadana gabalki hoobaseedi sin durmo anandi waaka layn baryeeri lamadaas aminku bacd miskadenyar wal o jahiliyo sameeyan koy adhigunsoy mismee hafiirsoy mis armeeri macnaha lamadaas ilaahay badbaadi kolkan husug saasahay laakin wali wanaag ee hoosada kacbada dhisawsha oo kale eh kugebaadadaay waqad ishtaraka nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshe yali shirka nagaday macahu maca qurayshin sala allahu alayhi wasalam ay shirka nagaday si binaa'iha binaa'i lkacba kacbada dhisawshe saweelay may suubiya sun kolkun sodon iyo waa soddon sodon jarbu hoogoway gofka bini aadam meeli hoogshayda kamiloway wa kana nabiy nabag yaxmilu lxijaarata shiidoo qaaday maca ashraafi qurayshin quraysh odayaalkooda macagoodi kacbada dadka dhisaay dadlaha xulay may haayna ilan dadka dhan baadahay may baado kuran kacbadana kacbada eedan sharafaay inkastoo ya jaahiliya haya laakin kacbada sharafowsha i wiinayowshe diinka nabilahi ibrahim walyar kumid ee kuba baagahaty kumid aint kacbada eedan sharafaayan hata dumyowshe mka dhiirin marki kota dumyaan marki oraana dhisaan eran yani eedan diiden kacbada balanka dhawaado koreshiisay burburiye koreere lanko burburiyey mere oo kacbada balan ahi yani lanko oday haaye mere ni bilaawe may walin wanaag donleena kacbada wanaajinolay fadaana maahina dhibaato kalmanglajeedna ilaahayna lanki wanaag fadow kacbadiis dhibaato manjeysadaw ilan may ogaayen obsadaayen abrahi goomshay oo kacbada kaduulenga la hilaagay aragen kolkan kacbada lamba taabad wala hilaagay qaben lanka oday arireedani bilaawe shida buka si kolkan shiiska booba yani lanki walmagnagadahneeb aragan redi o dhon kadhiirid markaasdi kadudumiye markaasa dhisag mana wa kana nabiy nabag may haade yaxmil nabiy nabag ini humbaara ahaade alxijaarata shiido humbaaray maca ishraafi qurayshin quraysh odiyaalkood macagood iya la humbaaray wa macahu maca nabiy nabag macishay may haadey camuhu camu nabiy nabag adeerjay alcabaaso cabaas la jari cabaas adeerja la jari marki hata shiido yani gaado ay oo shiido yani gaada aragi cabaas eri mana ahi alankayo shid ah, mer karka isku fur digda saaroy shiidka ay digda koo saamoyne karkan oo sinjirin inta saaroy shiid reed usi reebe yeeri mana bes rasuulkana cawridiis ini laarag eedan leebay dadkaas nimankaasna cawrad walba oftiyo mahayn sifadan isku furdahayn sida geeljarbi oo kale daraanti o kale ka dinigo saarayn oo kale ya waalayn kolku yani waa kii darki hasiibi hafuri inta saari isla markiiba mir gobol rasuulka sala allahu alay slam dulka kadhiil may wali cawridi sedintiyasaasa nagdahay ilahay dhori mana maay dadka zimanka markaas roogeen cawriseedo walba oftiyo mahayn laakin siusan ka hadaay oo ilahay in dhori manaha ta cawridis in ilan kala arag masalaan isla marki mir daboolmi karkaisya karkaisya karshiya laka dabooli bis markaasu bacd cawridis mal arag lam tura cawratu bacda dalik markaasu bacd cawridis rasuulka mal arag waka kalku yani adeershataliyay karka inta saaro erima isku fura mafalaan wakhtalafat qurayshun quraysh iskhilaafsi fi man yefi khilaafti yadacu huwa manka dijaw alxajar alswada xajarkan xajaru aswad leraw dijaw makanahu fi makanihi makan lxajari xajar swad boos dijaw mana taasa iska khilaafti quraysha meereena qabiil kasto may fade ani dijiye qabiilada ilan bay boo dadki badin yin langlaarwa kugi gaado lafade dad odayaal sharafle laameri dadkia kacbadi dhiso nagden rasuulkana usoo dhalinyar ay lalagab laakin dadki sharafsa lakutaryahay dadka wiinga lakutaryahay anglisha iyo raajxnimadiisi wanaagsi ku weyn lakudaryahay meelba wanaagsan walan were walkukigaadiyahay kadarsa ma jari so dhalinyarda kale oo kale mahayn wafta odayaalka oo kale lakutaryahay ra'yadusila aglaglay deglaantusila wanaagusilay daraadiye maxamedulamin alerahay waktalafa qurayshin quraysha iskhilaafti fi manga iskhilaafti allahu a manka bijaw alxajar alaswada shiid midoowaga bijiyaw xajarkan hadda xajar aswad laley aswad walisala dhaladi mahayn midoanta ordaan johar oo jina asalta jinalkushaniy laa johar jinalkushaniyo kalkun reer midoowanka banu aadam inta taabadaa ila midoowadi xajul aswad walana laysaaso ma shay johar aho eegan nuurayo winaagsangahay ordhaan kalkun fi man yo iska khilaafen yalac huwa manka dijaw alxajar alaswada xajul aswad dijaw makanahu fi makani iska khilaafen qabiil kastaba maylata ani dijiye ani kasharafoowe ee shaygani shiidki halinkolay qabiile qabiil yani hoob kodiji dadka qabiiladii kalen maanaa yoo dijaan fadaaya anika sharafooa ani dijiy ani dijiya iska khilaafin ilaa hata digaal may dad jaahiliin alehayna digaalsha isku fududahay ilaa hata digaal tigan mana uni dijaan uni dijaan iran marki dina uma tafaquma iskiwaafageena cala an yakuna alxakamu ay alxaakimu kana xukmiya ini haado awala dakilin min almasjid yarin min bab min almasjid awala dakilin min bab yani min sadanat shayba yani wa kay lang ala lanki hakugal kaasana xukmi yarin wakuluna naqbalahu wanarlahu erin al lankidi taasa kugal cabirki hoka saas walkas akrisado fayle yani wa kay shirida kaalmayaas yani shicir waay oo cabir leera usun maybua xiligii hore la akri jari wa wa carabi ahaan walang akriyahay lug ahaan dadki bershena masaajida baka akriyahayna cabir waag wala akri jari kalku yani isun kaalmo eedan kaalmo ngayi mana wakhtalafat qurayshum kalku maybaereen al lankidi taasa kugal kaasa ogolaadana wakuluna naqbalhu wanarlahu erin kaasa agbalaan waana karaadla naglaan unudhon lang ala lang kidi taasa kugal bis lang hadi hibalowla male lambi mira kugalowla isugowla nagdi marki dembe yani may nagdeen uma itafaquu ma isku waafageena cala an yakuna alxakamu ay xaakimu kan xukmiyaw ini nagdo awala daakilin ki hagalaw kan hurey min almasjida kugalaw mana masaid lanki ilbaab weliba baabko ay shaarin min baabi sadalati shaybiyaaren lanka kugala lankaasana xukm yeelin fakana awala dakilin ki hagali kan horey may haaday rasuulullahi sala allahu alayه wasalam haadi marka markaasa eren fakulana naqbal huwa narlah una aqbalaan waan kara laadan lankin kame may wale maxamedulamin ba unta gali usi oo usi ninti jeeran usina xukmiya sil weelaw fakana may bahaaday rasuulullahi sala allahu alayه wasalam may haaday awala dakilin ki hagali kan horey kafaricad quraysh quraysha kafaraxdi bi bdukuli dukuli nabiya kafaracin waqaalo may kagolen radina bilamini muxamedulamin akaraadlahanyarin bes lankaan xukmiye bes hoobta weli rasuulkana sala allahu alayhi wasalam hadlad ilaahay si fawalaca huwa rasuulka deji alxajara shiidkiya deji si ridain garbasaarka wiin iya kadhahridi usi hadaadi lang oog layahay rasuulka sala allahu alay wasalam oo yani kamil eh min jihati lkilq wa min jihati lkhaliqa labadinaba kukamilsanaay dabeecadana kamil e abuurisisna kamil hoogle ahaay oo weliba hadana sodon jar eh fawalaca nabiy nabagna diji alxajara shiiska diji fi ridaain garbasaara ka diji wadalaba nabiy nabaga dalabi min kuli ra'iisin lankasta oday absishee dalabi an yumsika huwa ra'iiskasi nin gobado biarafin jes min aridaai garbasaarka gobado mana uma amara nabiy nabag amri hom yani quraysh amri biriscihi risci lxajari xajarki dijiyowshay falama wasaluu marki deeren bi bilxajar lideeren ilaa mawdicihi mawdici lxajari siidki booska lidijaay marki lideeren akada rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sheekaadihu alxajara biyadi yadi nabiy naba galantiisa kagaabi wawalaca nabiy naba dijihu alxajara diji biyadi yadi nabiy ashariifata kadiji fawalacahu ay yani ay yani fi mawdicihi alaana wabanawa mawdacgii shay oo alaana hordhaan hay mila dijiyay waan kadhisay fazal khilaafu khilaafki sidya kazuuli bisababi xukmihi xukmi mustafa sala lahu alayh wasalam rasuulka xukunkiisawisi khilaafki kazuuli watacajabat qurayshan qurayshha liyaabti min quwati fikrati fikrati nabiy nabag fikir shay hoog shay liyaabti xalagan oo may weli shaygii hodha lasi khilaafsanaay gabilan kukiigaadaneen mal arga waana waa kuwalbiji gabalki baynama hadii gabilaninkoa kukiigaado fadi degaal adii fal laakin waa kusaweli garbasaarkonka deji oday larabo qabiiladi kulisho maqobda koraan odayaalki an weri adin antugoba adin antugoba kulisiya kuqiib gaadin ilan kalku shiidkin kuqiib gaadane oo doodseenawba male arrinti eedan liyaaban reed mana fawala an nabag dejiyay alxajara shiidkiya firidaayin gabrasaaka dejiyo dalaba nabiy may kucodsaday min kuli ra'iisin oday kastasho may kucodsaday an yumsika huwa ra'iis kas ini gobodo bidarafin gees gobodo bidarafin dara raada dilkudhow iyo darfin saasay shadalka lak shalay darfin hoob ler bidarfin ilo laakin dara raadahooda kordho darafin ler gees wa ah. bidarafin geesini gobsadiya mari min aridaay gabasaarku mid uma amara nabiy nabag amari hum yani wa kay matalan baahay annaasa dadki amray birafci rafi lcajari xajarki yani korweelawshi amari falama wasalu marki deeran bi bilcajari deeran ilaa mawdicihi mawdici lxajari shiti meelilidijihay oo alana kadijisai marki la deeranga akad rasul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sheeg obode alxajara shiidka gaadi biyadiyadi nabika gaadi shareediis og badnaantis shareediisa gaadi shiid wiin waayo masalan wawalaca huwa nabag dijiy huwa alxajara diji biyadi yadi nabi nabagarantiisa shariifati sharaflahasaka diji fazala alkhilaafu khilaafki quraish dhadiyo yaali sidiya kazuuli bisababi xukmi xukmi nabi naba hunshay sawishay watacajaba quraishun aliyaabtay min quwati fikrati fikri fikri nabi nabag fikir shay hoog badnaantiisa liyaabti asilatun hadi asila mata wajadat quraysh quraysh mata jadadat quraysh quraysh ma uslat min alkacba kacbada dhisosh fi lkhamisati wthalaatiin min cumrihi hadamad quraysh alkacba wajadadat binaaha hal ishtaraka nabiyu macahum nacam fi ayi shayin ikhtalafuu ikhtalafuu fi wadci lxajar lswadi makanahu man kana awala dakilin fi ayi shayin ikhtalafuu saaso tin sheegay man kana ay hadi awala dakilin maay kana awalu dakilin arasul rasul sala allahu alayhi wasalam rasulka haylanka kot meela ku gali fakana awala dakilin rasul llahi sala allahu alayh wasalam kayfa xakama nabiyu bihim badiyo sen xukmi ahay xakama nabiyu biwalci lxajari fi rida wadalaba min kuli ra'iisin an yumsika bidarafin min arida uma amarahum birafcihi falama wasaluu bihi ila mawdicihi akada rasuul biyadihi wawalacahu biyadihi sharifa fazal alkhilaafu bixukmihi alkhulaasa hadihi tan alkhulaasa warkooban lama balaga nabiy nabo marki deerey hamsan wahalaaثiina sodon i shandeedi sanatan min sana ye jadada qurayshin quraysh usadayti yani masalan quraay bina alkacba waxakamat subday hu ay yani waxakamat may xaakimka dhibday hu nabaga xaakimka dhegate fi walci xajar swadi xajar swad digiyow shaydi mawlicahu mawlic alxajar digiyow faqala nabiy nabagana xukmi raajidan haliki hanunsan waxakama nabiy nabag xukmi muwafaqan haliki tawfiq la waafaji nashatuu nashat lmustafa sala allahu alayhi wasalam rasuulka baarbaarshay dhaafisan baarbaarey hankoy nashatuhu nashat rasuli rasuulka baarbaaroshay sala allahu alayhi wasalam ishtahara nabiyu nabag iyo shuuroowi sala allahu alayhi wasalam bayna qawmihi qawmi nabi naba qomshi dhahdiyo kashuuroowi bijamiici lkhisaali khasliyaalo dhamaantiyo kashuuroowi khisaalaas o almaxmudati lamaxdi wadalika kasidki run oo kale wakalamanati aaminnimo oo kale walxilmi wakalxilmi dulqaadisho oo kale walxayaa wakalxayaa xishood oo kale watawaaluci wakatawaaluci tawaaluc oo kale marki dembe marki intaas dabeecooyin wanaagsan islakooy hataa laqabu ilaanka koofriyan hu anabiya bilamin bimuxamed lamin muxamed lamin ilaanka koofriya wa kana qawmuhu qawm nabiyi nabaga tolshay wa cashiiratu cashiirat nabiy naba garaabadiis yuxibuna jelayen nabiya xuban jecel cadiiman win ya jelayen wayaxtarimuna dhidiryayen sharafaayen hu nabiya xurmeeyaye ixtiraaman xurmeeya oo zaa'idan si dheeraada weliba e dheeraadan eh ya xurmeeyayen waqad xafida allahu tacaala ilahay ya xifdi hu nabiya nabag ya xifdi mundu sugrihi sugri nabiyi nabadna sagiirnimadiis lahakubilaaw min acmaali ljahiliya jaahilnimo nimanka langmasday acmaaliyo iyo dheeliyo maatiriyo dhong ilahay kucibdi ti o dheha sheegan oo kale bua falam yashrab nabiyu nabag ma dhangna kamran kamro ma dhangna walam yasjud nabiyu nabag mansajuudne lisanamin sanam nagulisha mansajuud waakram allahu tacaala ilahay ya karaamayu anabiya karaamay gabla nubuwati nabnimotiye bimucjizaatin waxyaalo dad cajiis giriya oo laliyaabiyaka karaamay mucjizaadkaasoo dalad kusiiday calaa cidami mustaqbalihi mustaqbal nabiy naw mustaqbal shay wiinaantis kusiidi minha min almucjizaat may kumid aha taskir lgamama daruur unsakirawshe law linabiy linsakiri fi safrati safrati nabiy nabo safarshay linsakri safarka safradaasoo taaniyati lama bilashaan safaraay daruurtaas ansakriya kumid mana ishtahara nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay caanbahi bayna qawmi qawmi nabiy nabo solshay daadiyo ka caanbahi bijamiic lkhisaali musaaxiban musaaxiban ha murtabitan halka dhehanyi bijamiic lkhisaali aramyaalo dhamaanti o soo ka dhehanyi khisaalaso almaxmudati lamaxdiyaay kumid eh badiyinkas iski rungnime saadig ahay walamanati okale amaanati aaminnimo oo kale amin ahay walxilmi oo kale xilmi gibsisi dulqaadado oo kale ahi yani wa kay walxayaay wakal xishood oo kale watawaaduci tawaaduco oo dadka yani ilahay matawaadua oo kale حataa laqabo ilanka koofriyan anabiya bilamin bimuhamad lamin ilanka koofriyan mamadki aminka iran mana wakana qawmuhu qawm nabiy nabaga tolshay wacshidat wacshidat nabiy naba garaabadiis may aadena yuxibuna ini jeerin anabiya nabaga jeerin xuban jecel cadiiman wiig dabeecada faydusley iyo dhabanka fayleley lang eedan jeeriyahay wayaxtarimuna sharafayn xurmeeyayen hu anabiy nabaga xurmeeyaye ixtiraaman xurmeeya oo zaaidan tandaafe ya xurmeeyayen وqad xafid الlahu tacaala ilahy a xifdiyay anabiya xifdi mundu sugrihi sugri nabi nabadi dayaradiis laakubilaaw ay kofkahooba dayari yani wa kay masalanba waxyaalo badan jijiidadaayan alay dad us oo kale isku dayin melun injidan lakuyaab yani wa kay masalanba isnaftis yani dedyar naftiye yani wa kay masalanba meelhun yani waay intaasba lagab ilahay a xifdiyay kadori waay dalinyartiisu zamanko lahaay oo jaahilnimada sameeyayeen mala sameyna lilay hata lamidi ha lamidi hamin usiska deey koy halcawey ha dalinyarta halacaweysoy ha halisheekaminso urbaantasi walaagasoy koy hafa firi walaago isari lamadi nondirmi ilahay kredin markaas magnagan mana wakad xafid allahu ilahi xifdiyay warasuula xifdi mundu sukrihi sukri nabi nabag daiyadiis lakubilaaw min acmaali jaahiliya jaahili nimanka langisday acmaaliyo ilahay kahifdi falam yashrab inabi nabag madamna kamran kamra madang amrada oo qurayso oo carabta dhahdiyo ed yani ganacsijan dareereyay edn isticmaalayen ma dhalna waay ilahay kureebi walam yasjud nabiy nabag man sajudna lisanawin salaman sajud waakram allahu ilahiy karaamey anabiya karaamey gabla nubuwati nabanimad hortaya bimucjizaatin waxyaala dadcajiz giriyaw yaka karaamey mucjizaadkaas oo dalla tusiiday mucjiza iyo irhaad iyo karaama iyo nayaw yani waa kay masalan afar walhaas oo saas oo kale jiran oo yani wa ka mucjizo iyo irhaad iyo karaama iyo nayawto kale lijartay yani wa kay masalan ba ahay ahay yani waa kay to kale sabaansab leeraayo yana saas oo kale lijarta kalkun yani afartaas walhaad may bua to may buaha lanka gaalka ee la siye gaalka wal waxyaalo fara badan wal la siya asku jiran walaaga dhiya yalay walaaga kuwaramaan yani wa kay masalan ilaa may deeraana marmar yani wa kay masalan dayax gacmeed imelo oo wala kuwaramaana layin sanadkan sa nagade sanadkan aranga nagade waxyaalo waan marmar isku dhiyan isku dhiiko may ba gaalka la sabaansabay manaa sifay yani or yani ahay usi la siiya gaalka tusiya oo kale marmar isku dhii kora oo usoolaka sabaansadaayo naarta sifaylin galo lalayi manaha yani wa kay masalan ba lasiya isku dhii kora marmar wal saase gaalka talasi oo wala tusiyo iskuliik war argo misaas oo kale cilmelasi tona maybu ahaa karaamo ahaa dadka mu'miniinta iyo marmar ilahay inka karaameeye waxyaali yoona eeb wala la tusiye wala ilahay tusiye karaamo oo kale waay karaamadi yani jars maanaa sadaaadis cadeeya yani wa kay nabi ahay ambiyada ilahay nafsi oo karaamo oo kale sidaas maryama oo kale geedago enjegin oo timiree marki dhalaasi wahuzi ilayk bijirci nakla ilaah eri geedko sidin enjegin la jirjiritay timirankaobati oo kale yani wa kay karaami kumidasa ahay yani abubakar dhacaamkisa idikis o oo badadaay oo kal karaami kumid ay cumar oo masalan soo roogo ahay yani akayha kacbad usoo mimbarka sugunyi eraay yaa saariya aljabal aljabal lahay oo kal karaami kumid at lang oo ciidan hingaamiya oo wadan oo eedan dheer roog iya kulahadli cumar usoo maka roogo meel kulahadli lay ya meel ku hingaamiya nagin yaa saariya aljabal aljabal er mana saariya jabalkeshelakinkakoy dhinigaas dhinigaas lay indoosha ilahay furi inta soo madina roogo may ku aragahaye muslimiinto inkansamayen saari usun ilahay dhagaashiya furay hadalkii cumar meelo roogo dheegi mana samaacadan yaro hada kistan yaro inta lakudheegahayo darbn resti wali oo alkudheega sabab ilahay fasax meel dheer ilaa xamara wal lakudheega mana ob ilahay fasax aragtinyada indhoog hada derbeg hareebahay sabab ilahay fasax guduba kor derbeg meel kal dheera yani wal ku aragahayan karaamo mana jarta muminiinta lasiya marmar karaamo a saas mucjizana may bu ambid ilahay lasiye sida nabiylahi ah, musa ulitas dulka gadidaayay adi baragaasay marmar beent lakin musabray yani wala halabsadaas eragaasi oo kale saas oo ay arag lang waktigaas roge wala musabri majar laakin tusaale lail kutusiyahay mana sa oo kale haysi oo kale ayadina korshe lakaakiyahay mathalan karaamo kamida uli hadana silankolka saalimawkone waa ku hadan ulo iskuata saalimawko iskuata kara mucjizu taas mayan ambid ilahay lasiye may kala jira irhaasaad irhaasaad yan may bu ahaa ah yani wa kay masala may la siiyey ambiib ilaahi qabla nubuwa mana nabanimad horsiye naaski rasuulka la nuujiyaay bilaamayta nuujiyaasi kot marki oo qaadi yani aana ma lahayn isla marki rasuulka oo unuga qaaday unuga ogoonka ani isku nasiibsadeeye ani wedade anuujiya arti qaadiba naaski tib yaha buysam naas nagu ogalay unug yarta oo dhangaajirsanaay rasuulka bahoobla saaxibisuna derigi mana unug yanuujiyaasi yarta aye heelagisha yani wa kay masalanba oo yani igo hada nurn yani abaareta hadergaayan hata dadka erinjarte merayana meelo ona halimatu sadiya erinsh infofi sidaas erinjarshe infofiya erinka infofiya meeli hobla infofi walmale tan erin erinki kalena yani derganyi waako aani lay mana taas may kumid ata irhasaad rasuulka lasi mana irhasaad qabla nubuwa lalasi kalku sankal istidraaga lere sabansa sangana koortabaay owaysanahay istidra istidraag iyo mucjize iyo karaama iyo yani waa kay masala maybua irhaasaad afartaasu mana saasa shalin kalkan rasuulka mucjizaada lasi hadda mucjizi lakacabay waan irhaasaad qabla nubuwali eh irhaasaada lere mana waakrama allahu taa istidraa gaalka nusul sabaan saba lansiye mana halka sabaan si daraadiye iya lansiye maahin jilan usu lansiye haynile wal oonaya usuna wal marmarsi sheego waan dhiyan usuliko bilo ididi wal gobde iyo inta sanagdaas iyo roobaas oo duufaangaas oo i wala guguraayan maragna yani walaa sao kal waliyo lakasabansade mana lakasabansade si gaalnimada horanka dheeradan hadhowti naarta sifelngaamkalili waakrama allahu ilahay karaamay anabiya nabiya karaamay qabla nubuwati nabanimada horkiya waa bimucjizaatin waxyaalo lalayaab yaraka karaamay mucjizaadkaasoo dalla tusiiday calaa cadiimi mustaqbilihi mustaqbalihi mustaqbali nabiy nabag mustaqbal shay wiilantistusiya minha min almucjizaati may kumid aha tasqiir lgamamati daruur sakirawshe lahulinabi lan sakri fi safrati safrati nabi nabo safarshi safarsadaas ataniyati lamaad ila shami sham safaraay markisa sham safaraay hata maysar aragi hata khadiija aragdi mana daruur soo korshay dareerasi iribam taabadaane daruura korshay dareerasi ladi mana ila saada kumidata yani mucjiziya tacbir laakin murtaasu kolkan tayeede kumida mustaqbal shayni waxyaalada hata khadiija ini dalbatay oo guurka fadeerti oo yani kadariyahana soo kal kumid hay walaalasi aragdi mana si maysaro wala insheegi hay asilatun hadi asila bimada shahra nabi nabo may kusurow bayna qawmihi qawmi nabi nabo qomshi dhadi may kusurow istahra bayna qawmihi bijamic lkhisaal lmusaahi khisaal bijamic lkhisaal lmacmuda iya kusurow hal kana qawmuhu yuxibunahu nacam la isku gaabe hal kana yacmalu nabi nabo suubiyahay mitla acmaalin suubiyahay la wakad xafidahu llahu mundu sukrihi min acmaali ljahiliya bimada akrama allahu tacaala ilahay may karaamay qabla nubuwat akramahu qabla nubuwa bimucjizaat ka tasir lhamamati lahu fi safrati saniya ila sham alkhulaasa curifa huwa rasuulka yalakasi fi nashati nashati nabiy nabag habaarbaarowshay yalakasay bilaklaaqi yalakakasi aklaaqdas alfadilati fadl badan wakana qawmu qawm nabiy nabag tolshaymay adan yuxibuna ini jeelin o nabiya jeelin waxasama allahu ilahiy badbaadiyay anabiy nabag doori min acmaali ljahiliya jahilida howlgalyaalsho iya ilahay ku doori waay xayaatuhu xayaat lmustafa sala allahu alayhi wasalam rasuulka nololis qubayla risaalati rasuulnimada horyart horyaraysiy anti rasuul laguwaaln technology nololisa hayti wa bulshada isku dhex jiray technology xayaatu xayaat nabiy nabo nololis qabla risaalati rasuulnimada hortiye xiinama waktigi gaaraba nabiy nabag undhawaaday alarbaciin afartan undhawaadi min cumri cumri nabiy nabag deedis afartan undhawaadiy axaba nabiy nabag jeladi alibticaada fogaadow can innaasi dadka in ilaku dheera walcibaadata cibaadaysado taasa jeelay xubiba xubiba ilayhi lkhalaa ileraay mana may la jeelaysiyey khaalhaansha ahe xiina xiinama wakta gaaraba nabiy alarbaciin afartan andawaadi min cumri cumri nabiy nabag cumrishay afartan sin andawaadi ya axaba nabiy nabag may jeeladay alibticaada fogaasha can innaasi dadka fogaado iyo alcibaadata cibaadada kolkun us cibaadaysadaay may weray ofku may leray hadii mustaqbal laya ini walbedel xaaladiis walkubedel hadii fadaw may lambahanya inismil goone bulsuku dhabo gabal goone fadheedo yani fikir masalan ha hadii us xaalad walkubedel fadahay saasa lambahanya yani khalwo iyo lere khalwo yani ini khalwey ofku khalweeyo gabal goone galo cibaado badiyo yani waa ka ilaahay tuugmo badiyo dadka goone bulsuku dheera kolka rasulka sidiya wen xiinama qaaraba nabiy nabag alarbaciina farton dawadi min cumri axaba nabiy yajedadi alibticaada fogaash an innaas dadka laku dheera dulsho laku dhaaba walcibaadata cibaadaysado may ka cibaadaysada kolka wakad iktaara nabiy nabog cibaadad manaa cibaado waktigaas ma jarne oo markaas waxyima lakadijine may bua nabiyllaahi ibrahim diintis wali kubaaqahaya ka cibaadaysada wal sheegi ama cibaadada ley cibaado kalme e atafakur lay hayti fikir manaa bulshada kudhaaf bao gaba goona lafadheedo ad xisaabtanto ilaahay iyo samaawaatku ilamayba markaasay diin ma jarn rasuulka fikri simadin ay abur ilaahay dhulkan ay abur ilahay adayka abur ilahay saas tafakurka maybuaha atafakuro fi sancat illahi tacaala nawcu min alcibaada lere fikirow oo ilahay sanaacadiis adaka fikir noo cibaado kamid e ilahay si adakin abuuri ada nafsan hoosa lika jar nkuwargabna nafsa milka jarsa nkuwargabna qaabka ilaahay kin abuuri biyoga bes eho yani lakoo abuuri haddana marjacga wali nagalaw xisaabtanki dare yani samaysan silang abuuri isbedelan lahayn lanki ko isle isku behe o kale le dan dalabe behele yani dulkun sadan firaasinyi ada fikirto ada ilaahay sanaacadiis ka fikirta cibaado mana kolna cibaado kalma jarne tafakurkaas lay cibaadahay fikirkaas samay bulshada kudhaafay gabal gooneesaas meela ka fikiraay mana ilahay sanaacadiisa ka fikiraay wakad ikhtaara nabiy nabag may dooraday licibaadati cibaadati nabiy nabaga cibaadadiis mayn dooraday aara xiraain jabalku aaro xiro leraw mana ah jabalku aaro xiro leraw wahuwa jabalun calaa bariiqi maka maka jidseekiyaal dadku xujaayta markiseeda jabal nuura lere yani wal fiiriye dadku dhan dadku bershe wal wal daawade oo fursubanelo lankijey hel yani wal korkorey waahay yani wala fiiriye jabalkusuge meel maka kiyaal mana ili rasuulka gala jari jabalka korshay gabal ho boel sheegay manaa misaan laakin walka tilmaamay waakay waaglagura wakad iktaara nabiy nabo doorad licibaadati cibaadat nabiy nabo cibaadadiismayn dooroday gaara xiraain jabalku gaaro xiro lenaw wahuwa gaaro xirada jabalun jabal waay calaa dariigi maka maka jigta kiyaal wakana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka imay haaday yaakudu ini gaadadaw macahu maca nabiy nabo macashi gaadaay zaadaw sahaytisa gaadadaay sahaytisa gaadade miila la seede ilaa hal bil oo kale harooge hadima zawjadiisaan nagde saasa welay ilaa jibriil kukoy wakana nabiy yaakudu gaazaay macahu maca nabiy zaadahu shahidida gaazaay waida faraga nabiy nabag hadi kufarxalado kufaarug nagdo oo mudadiis meelo gasar gale kufaarug nagdo rajac nagdaay ilaa zawjati zawjati nabiy nabag zawjadiis xaasiyay asayidati sayidadaay ti khadijata ah khadijatu bintu kuwaylid yani iyo hal nagdaay fayakud nabiy nabag hadana gaadaay ayra ayra zati sahay taasdeerse gaadaay mana walo yani yani halawane dacaam ho sada kakac kakac oo kale wala liley oo kale sa ho biskud ladubay oo kale eh walaagasa gaadaday bis mila ka ame ilah mankoala wayan mudsi mila ka ame of hadhamaadan hadan hanagada hadan sayti saasan gaadaay fayakud nabiy nabag gaadaay ayra ayra zati zaatkas deerse gaadaay wa kana nabiy nabag may bahaaday cibaadaysadaay may ka wakana nabiy tacabadu nabag cibaabasadahay ala diini jadihi jadi nabiy nabag obooshay diintisa kacibaabasada ibrahima khaliil raxman ah iya kacibaabasadahay alayhi salaatu wasalaam nabi ibrahim diintis wanyisi kubaadahay iya kacibaabasadahay ilaa ante min cashrati ayaamin laku bilaab ilaa shahrin bil lakudeer uma ilaa bil inti dhexayso milakajiraay asilatun hadihi asila mata axab nabiy nabag emejelad alibticaada fogaasha an naas rasulku dheerado emejelad xiina qaraba nabiy alarbaciin min cumrihi axab alibcaad can الnaas wlcibaada ayna kana yatacabadu fi gaari xidaain min ayna kana yakulu yakulu mima yaakudu min baytihi cala ayi diinin diinme kana nabiy yatacabadu cala diini jadihi ibrahim khaliil الraحman kam kanat mudatu cibaadatihi min cashrati ayaam ila shahrin alkhulaasa xiinama waktigi dharuba nabiy nabag dhawaaday min arbaciina fartan un dhawaaday axaba nabiy nabag jeeladi alcuzlata fogaashiya jeeladi wa kana nabiy nabag may haaday sala allahu alayhi wasalam yatacabad nabiy nabag ina cibaadaysada wahaaday fi gaari xiraayin cala diini ibrahima ka cibaadaysadaay khulaasa bacda alkhulaasa bacda alkhulaasa waay kitaabka soo khulaasahaylilgab iyo haddana marlama hada khulaasay hadal marsada hada khulaasay silan xibli subakaamayla khulaasat dawri awali doorki ulo rasuulka xelishay ma inta minka dhamaaday doorki ulo oo min nashati min wilaadatihi ilaa nubuwati ilaa kugeer hadalka wala ka gaabiya kitaabka muktasar sube yani dalashadiis laha kubilaab ilaa kolkun oo khalwo ma galnay ha waxyi baa ka degahay kolkun dalashadiis min wilaadatihi ilaa risaalatihi intin dhexayso ataa kusheekoyni oo warshe laaka gaabi iyadi haddana sii khulaasaye musanif khulaasatu khulaasatu dawri xilligii alawali hore xilligii hore warshay koobon lilxifdi liajli lxifdi xifdi daraadiyana la khulaasayaw walaan markas akin khulaasayo maykile musanif in xifdiso kufade maana sayiduna sayidkaana muhamed bnu cabdillahi muhamed bin cabdillaahi wa aminata muhamed bnu aminata aaminan aadisu alqurashiya langnisbay lamadi odo huwa rasuulka aakir lambiyaayi ambiyada ilaahay oo ilahay doorshay haayankin damboy waay warasuulullahi ilahay edeegshay waay ilaa jamiic nnaas dadka dhamaantiyo lang edeeji liyacbuduu dadkini caabudan daraadiyo allaha tacaala ilahay caabudan waxdahu munfaridan haalaadi shiradiis walaa yushriku n lagudaajine bihi bilahi alishey an shay n lagudaajin waqad wulida nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulka la dhali bimakataalak dhali ahay yawma litniin itniin maalinteed makalaka dhali ahay wakad wulida nabiyu sala allahu alayh wasalam bimakat kalag dhali haye yawma litniin itniin maalinteed yala dhali athani cashar tumon ilama roogdo min rabiic lawal bilang mawlud unonka tana tum ilama roogdo wafaatuhu bidaybatin yani waa kay saas ahay yani dalashadiis may haytay maka wafaatuhu bidaybat lmadina wakana waalidhu waalid nabiy nabaga waalidkay cabdlaahi ee kada tufiya huwa waalidkaas walofsli qabla wilaadati wilaadati nabiy naba dhalashadiis hortiye wadufina abuhu awshay walduugi bilmadinati lmunawara lakaduugi faraat umuho farabat may barbaariday hu anabiya nabag may barbaariday umuho um nabiy nabag aadisa barbaaridi ilaa lijarkudeer waarlacad may nuujiday hu anabiya waarlacad hiya umadi nuujidi waarlacad may nuujiday de hu anabiya nabag may nuujiday bacda umihi umi nabiy nabag aadis marka nuujidi dacbishe suwaybat laslamiya ya nuujidi uma bacda dalika xalimat sacdiya ya nuujidi wa fi saadisati min cumri lmustafa sala allahu alayhi wasalam rasuulka cumrishay lihoog yatawafiyat umuhu umu nabiy nabag aadis loo obsadi bilabwa makaan abulera laku obsadi bacda rujuuciha min ziyaarati abihi marka kunagati bacdishe faxalada nay xanaanaysay anabiya xanaanaysay koriyo nagatay umu ayman umu ayman y yani xanaanayo nagati amatu abihi awshe doonaylaayo wakafala nay kafaalgaaday anabiya jadu jad nabiy nabag odooshay cabdlmualibi wafi thaniyati wafi thaminati sanadkasiyadas min cumri nabiy lkuroog sala lahu alayhi wasalam yatuhufiya jado jad nabiy nabag odooshay cabdlmualib loobsadi fakafala nay kafaalgaaday anabiy camu camu nabiy nabag adeershay abu aalibin ah وفi التaaسcati min cمri المصطaفa sala الlahu عalyه وasaلaم وafi التaaسcati sanadka sagaalad min cمri cمri النaبi nabag cmrishielkroog ya saafar النaبi nabag safari maca camihi cami النaبi nabag adeerti abi طalibin el safari ila sham shaamana safari wara-aa may aragay hu النaبiya nabag may aragay buxayra lanko buxayra dheeraw araahib raahibka ahaye cibaadaysaday min khalwaadka jari aragi facarafa huwa buxayra kasi hu النaبiya kasi cumronimadiisa kastay may arag nugumkan e nag shaamku nag mana wafi lkhamisati walcishriin labati shan sanadeed min cumri nabiy laguroog iyo safar nabiy nabo safari midadasharka kubilaawani way fi tijaaratin ganacsi dhaadisa ka safari lisayidati sayididi lagto khadijata ah wabacda rujuuci rujuuci nabiy nabaga nagashidis bacdigaas bishaareyn laguroog iyo tazawaja nabiy nabo guursadi diyaaqi khadija khadiji guursadi wakana cumri wa cumru nabiy cumri wa cumru khadija may hada arbaciina sana wafi lkhamisati watalaatiin sodon iyo niyaw shan min cumri cumri nabi lkuroogi istaraka huwa nabaga lashirka nagri maca qurayshin quraysha lashirka lagudaagsadi fi binaa'i lkacba kacbada dhisawsha waxakama nabiy xukmi baynahum bayna qurayshi xukmi fi wadci lxajari siidka dijiyowsay alaswadi midoway makanahu fi makani boosela dijiyo wakad ishtahara nabiy nabag yashuroowi bayna qowmi qoomi nabiy bilkhisaali khasliyaala almacmudati lamacdiya kashurooy min asidqi walamanati wa ila aakirihi wa kanuu qoomka may haadan qurayshe qoom shaya yuxibuna ini jerin huwa nabiya wayaxtarimuna xurmeeyayan huwa nabiya gadaryaayano sharafaayan hataa laqabo ilahan kukoofriyan huwa nabiya bilamini bimuhamad bilamin kukoofriyan waqad xafid allahu tacaala ilahi yahu anabiya xifdi min acmaali ljahiliya jaahilnimada nimanka lanusbey hoolgal hoolgalyaalsho acmaaliyo ku xifdi wa oo sanamcaabudadki khamro dhamawka iyo tumashadiyo sameeyan ilahay ku xifdi wa waaxaba nabiy nabag may jeeladay markidam alimticaada sugaansha an naas bulshada lku dheerada xiinama qaaraba nabiy nabog marki dhawaaday alarbacin afartan dhawaad min cumri cumri nabiy wa kana nabiy nabog may haaday sala allahu alayhi wasalam yatacabad nabiy nabog ina cibaadaysada wahaadi fi kaari xidaayin jabalka kaaro xidho leeraw calaa diini jadihi jadi nabi nabog obooshay diintisa ka cibaadaysada ibrahima ah eh, alayhi salaatu wasalam wallahu alam